qisadii saxaabigii cajiib ka badnaa waxaan meesha uga baxnay qisadii saxaabigii cajiib ka badnaa ee طalxi bni cubaydillaah waxaanu qaadanaynaa oo aan gelaynaa haddana abuu hurayra addawsiy xafida abuu hurayra abaa hurayra wuxuu u xafiday liummati اlislaami islaamka ummadooda maa yaziidu wax ka badan calىa alfin wa sitta mi'a xadiiثan kun iyo lix boqol oo xadiid oo min axaadiidi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam axaadiista nebiga ka mid ah laa rayba shaki kuma jiro fii annaki adiga tacrifu inaad garanayso haada anajma almutaallaq xiddigaan iftiimaaya xidig inta badan xidiga waxaan u naqaanaa kuwa goolka dhaliya inagaha heesii fanaaniinta iyo mid kastoo cod fiican ku luqeeya xidig baa fanaanka u soo baxay baa la leeyahay laakiin xidigayaalka dhabta waa xidigahan laa rayba fii annaki shaki kuma jiro tacrifu inaad taqaano haada najma xidigan almutaalliqa bidhaamaya iftiimaya oo min saxaabati rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisa ka mida sala allahu calayhi wasalam wahal fii ummati alislaam war ummadda islaamka ma ku jiraa axadun qof laa yacrifu abaa hurayra aan aqoonin qof aan abuu hurayra garanayn ma nagu jiraa waa maya anagoo yar yaraan maqli jirna abu hurayra abu hurayra saasuu ahaa abu hurayra faqiir buu ahaa abu hurayra kan buu ahaa marka qof kasta oo islaam ah ma jiraa ma ku dhex sugan yahay qof aan abaa hurayra ka sayn falaqad kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yadcuunahu kuwa ugu yeera fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga ahaa cabdishams baa la odhan jiray cabdishams waxay noqon adoonkii qoraxda falamaa markii akramahu اllaahu ilaahay uu ku karaameeyey bilislaami islaamnimada wa sharafahu alla uu ku sharfay abu hurayra biliqaa'i الnabiyi la kulanka nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam qaala lahu rasuulkaa wuxuu u yidhi cabdishamsi ma smuk magacaa maa ismuka maxaa lagu dhahaa faqaala cabdushamsaa lay dhahaa buu yidhi faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam bal maya cabduraxmaan ayaa lagu yidhaahdaa buu dhahay axabu اlasmaa magacyada ilaah xaggiisa loogu jeclay waa cabdullaahi cabdiraxmaan cabdullah iyo cabdiraxmaan waa magacyada ilaahay agtiisa loogu jecel yahay subxaana wa tacaala cabduraxmaan ayaa lagu yidhaahdaa faqaala nacam waa yahay buu yidhi cabdiraxmaan baa lay dhahaa biabii aabbahay baan anta adig kugu furanayaa iyo wa ummii hooyadee yaa rasuula allah amaa takniyatuhu ku kunyayntiisa biabii hurayra loogu kunyeeyey fa sababuhaa sababteedu waxay ahayd annahu abuu hurayra kaanad lahu waxau lahaa fii طufiilatihi yaraantiisa hiratun saqiiratun bisad yar mugulaal yar buu lahaan jiray yalcabu bihaa u ku ciyaaro mar walba mugulaasha busa u wadaa fajacala lidaai fajacala waxay yeeleen lidaatuhu dadka asaga la da'da ahaa waa wiilashii la da'da lafilka ahaa yunaadownahu inay ugu dhawaaqayaan abaa hurayra saasaa loogu bixiyey aabbihi mugulaasha abaa hurayra wa shaaca daalika wuu faafay wadaaca wuu faafay xataa galaba calaa ismihi ilaa magaciisuu ka adkaaday naanaystii abuu hurayra ka adkaatay maantana cabdiraxmaan haddii la dhao qof garanaayo ma laha abuu hurayra ma ladhahay horay dadku way ka fahmayaan marka magaciisii baa laga adkaaday falamaa goortii ittasalat ay isku xirtay ay isku xihantay asbaabuhu asbaabtiisii biasbaabi rasuuli illaahi ay rasuulka asbaabtiisa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh nebiga asbaabtiisii jidadkiisii ninkan jidkiisii markay isku xirmeen markii ay xidhiidhsantay jidadkii abuu hurayra iyo jidadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam jacala wuxuu guda galay yunaadiihi inuu ugu dhawaaqo kaiiran in badan rasuulka biabiihir abihir buu odhan jiray nebiga inaasan wehelsasho lahu asaga iyo wataxabuban jeclaysiin nebiga sala allahu calayh wasalam taxabub darteed iyo inuu rabo inuu wehel inuu wehelsiiyo inuu jeclaysiiyo xaaladda noocaasa rasuulku wuxuu odhan jiray biabihir fa saara wuxuu noqday yu'haru mid doorta abaahir calaa abi hurayra abu hurayrana abaahir buu doortay wayaquul wuxuu odhan jiray abu hurayre waaye naadaanii waxaa iigu naadiye bihaa ayada waa abahire xabiibii saaxiibkay rasuulu اllah xabiibkaygii rasuulka allah ii dhahay wاlhiru hir haddii la dhaho dakrun waa lab wاlhurayratuna waa unha waa dhadig haryir haddii la yidhahdo hurayra waa unha hirna waa dakr wاdakaru khayru min alunha asagoo nin ah intii mugulaal dhadiga loogu wici lahaa ka labkuu doorbidi lahaa aslama abu hurayra abu hurayra waa islaamay calىa yadi طufayl bni camr addaws dufayl ibni camar addawsi oo qisadiisii aan soo marnay ayaa gacantiisuu ku soo islaamay wadalla wuxuu ku sugnaaday fii ardi qowmihi qoomkiisii dows reer dows ahaa dhulkooda ilaa maa bacda ilaa laga gaara kadib alhijra hijradii ilaa hijradii kadib bisitti siniin lix sano xaydu meel wafada ay u soo galeen maca jumuucin min qowmihi koox qoomkiisa asagoo la socdaa calىa rasuuli اllaahi ay u soo galeen bilmadiinati magaalada madiina sannadii lixaad waqad inqaطaca waxuu u go'ay alfataa shaabkii addawsi reer dawsi ahaa likhidmati rasuuli illaahi rasuulkuu adeegiisa sala allahu calayh wasalam iyo wa suxbatii la saaxiibitaankiisii faاtakhada almasjida masaajidka wuxuu ka dhigtay maqaaman guri meeluu nagaado waa masaajidka wالnebiyu nebigana mucalliman wa imaaman buu ka dhigtay macallin waxbaraya imaam liibaanye gurigiisuna waa masaajidka macallinkiisuna waa nebiga salى اllahu عalيه wasalam id wakti lam yakun lahu aysan u sugnayn fii xayaati الnebiy nebiga noloshiisa zawjun xaas ma lahayn abaa hurayra walaa waladun oladna ma lahayn wainamaa kaanad lahu waxaa u sugnayd ummun hooyo cajuuzun duq'a asarad ku adkaatay calaa shirki gaalnimada ku israartayoo ku daa'imtayoo wax badan ku sugnayd shirkiga fa kaana abaa hurayra wuxuu ahaa laa yafta'u midaan ka go'in oo aan ka noogin yadacuuhaa inuu hooyo ugu yeedho ilalislaami islaamnimada ishfaaqan cabsi caliha korkeeda uu cabsanayo waayo haddii saa u dhimata ahlunaar bay noqon ishfaaq iyo naxariisasho iyo cabsi uu u cabsanayo darteed yuusan ka joogsanin inuu islaamka ugu waco iyo biran baari ahaan oo bihaa ayada u baari yahay baarina waa u ahaa fatanfiru minhu way ka carari jirtay marka waaba dhici jirtayba hadalkiisa wa tasudduhu wayna ka hor istaagi jirtay way hor istaagi jirtay min rabin hadallada islaamnimada in lagu soo qaado waa hooyadii fayatrukuhaa wuu ka tegahayay abu hurayra walxusnu murugtuna wاlxusnu murugta calayha uu u qabo ayadana yafri ay googooynayso fu'aadahu laabtiisa faryan googoyn laabtiisa murugta uu u qabo hooyo gaalnimadeeda yaa jarjari jirtay wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah dacaahaa abaa hurayre hooyuu u wacay ila aliimaani iimaanka billaahi allii warasuulihi hooyo ilaahay rasuulkiisa rumay buu yidhi faqaalad waxay tiri fi nebiy nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qowlan hadal hadal bay tihi hadalkaasoo axzanahu murjiye abu hurayra wa amadahu xanuunjiyey amad awjac aad uga xumaaday hadal xun bay ku tiri rasuulka sal alay wasalam qofka markuusan diin rabin ood mar kasta ku dad ku wado inuu ilaah aga caaya suuragal ah waxaa suuragal inuu diintaada wax ka sheego war adigii diintaada mabnaqa naga tag inuu ku dhaho marka qofka qofka wax u sheegaya waxaa looga baahan yahay waxoogaa xikmad inuu sameeyo qofka xataa gaalada muslimiinta waxaa loo diidi jiray ilaahyaalkay gaaladu caabudaan in la caayo waayo hadday caysaan ilaahyaalkooda kuwiina la caynaya ilaaha subxaana wa tacaala ayaa la caynayaa dhagax sababtii inaad ilaahay cay uga keento markaa ma aha marka waxba ha ka sheegina buu dhihi jiray ilah subxaana wa tacaala walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah ilaahay sukadiisa waxay caabudayaan ha caayina oo allah adhow ilaahay caayan subxaana wa tacaala waa cadwa cadowtinimo marka hooyadii abaa hurayra ilaah sheegitaankii nebigii baa ka badatay markaasay nebiga wax ka sheegtay sal alla alah wasalam faqaalat fi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam qowla hadal bay ka tiri axzanahu murjiyey waamadahu xanuunjiyey famadaa wuu dhaqaaqay ilaa rasuuli اllaahi buu aaday wahwa yabkii asagoo oynaaya oohin baa qabatay abu hurayra faqaala lahu الnabiyu nebigaa wuxuu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam maa yubkiika maxaa kaa ooyinaya yaa abaa hurayra abaa hurayra maxaa kaa oysiiyey faqaala wuxuu yidhi innii anigu kuntu waxaan ahaa laa midaan ka noogin oon ka go'in oon ka joojin can dacwati ummii hooyaday u yeeritaankeeda ila alislaami islaamnimada fata'baa calay way iga diidi jirtay waqad dacawtuhaa waan u yeedhay alyowma maanta faasmactnii faasmactnii waxay ii maqal siisay fiika xaggaaga ma akraha waxaan nacaybi waxbay kaa sheegtay rasuulka ilaahayo waxaan maqli waayey ayay tiri sidaa darteed ayaan la oynayaa fadcu llaaha ilaahay ii tug jalla wacaza an yumiila inuu iilo qalba ummi abi hurayra abuu hurayra hooyadii qalbigeeda lilislaami islaamnimada inuu ilaahay iigu leexiyo ilaahay ii tug rasuulka ilaahayow fadacaa lahaa waa u duceeyey annebi nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qaala abuu hurayra wuxuu yidhi famadaytu waan soo aaday ila albeyti gurigii faida albaabu albaabkii baaba qad ruddaba soo laabay erad iska furan baan arki jiray saas buu u laabnaa wa samictu waxaan maqlay khadkhadata almaa'i shanqar biyeed shawawaxda biyaha ayaan maqlay falamaa markii hamamtu aan damcay biddukhuuli inaan galo qaalat ummii hooyadee waxay tidhi makaanaka yaa abaa hurayra meeshaada joog asoo dhaafin abaa hurayra makaanaka makaankaaga alzim laa ha soo gelin uma kabacdi labisad waxay xidhatay hawbaha maradeeda wa qaalad waxay tiri adkhul soo gal fadakaltu waan galay faqaalat ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh man yurid illaahu bihi khayr qofkuu ilahay khayr la doona waa mawduuc kale shalay bay nebiga cayse ama saakay haddana rasuulkay rumaysay salى الlahu عalayه wasalam facudtu ilىa rasuuli الlah nebigaan usoo laabtay buu dhahay sal الlaه عalيه wasalam wa ana abki anu oynay haddana muxuu la oyna haddana waa min alfarx farxad daraaddeed farxad daraaddeed anoo la oynayaa nebiga u soo laabtay kamaa bakaytu saan u ooyey qabla saaca saacad horteed min alxusni murug daraaddeed wa qultu waxaan idhi abshir yaa rasuul allah bishaaraysa rasuulkii allow faqad istajaaba allah ilaahay waa ajibay dacwataka baryahaaga wahadaa wuu hanuuniyey alleh ummu abi hurayra ila alislaami islaamnimadaa ilaahay ku hanuuniye subxaana wa tacaala waqad axaba wuu jeclaaday abuu hurayra alrasuula rasuulkuu jeclaaday salawaatu اllahi wasalaamu calayh xuban jacayl khaalo dhadheehoo dhex galay laxmahu wadamahu hilibkiisii dhiiggiisa dhiiggiisa jacaylka nabigu ku shaqaynayey fa kaana laa yashfacu midaan ka dhergin buu ahaa min annadari eegmo ilahi nebigu uu fiiriyo wayaquul wuxuu odhan jiray maa ra'aytu ma arkin shay-an shay amlaxa ka qurux badan walaa asbaxa ka iftiin badan min rasuuli illaahi sal alla alayh wasalam shay ka nuur badan nebiga maba arkin buu dhahay sal ala alay wasalam kana qurux badan xataa intii lakaana aad mooddo ashamsa qoraxdu tajri inay soconayso fii wejhi wejigiisa soo u bidhaamaya wejigiisa nebiga wa kaana yaxmedu abu hurayra wuxuu ahaa mid mahdiya allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrkiisa batee sarreeye calaa an manna calayhi inuu ku manaystay ayuu ugu mahdin jiray bisuxbati nebiyihi nebigiisa la saaxiibitaankiisa waitibaaci diinihi diinkiisii raacitaankii u raacay fayaquul wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah allah mahad iska alladii allihii hadaa ku hanuuniyey abaa hurayra lilislaam o alxamdu lilaah ilaahayaa mahad iska alladii allihii callama abaa hurayra alqur'aan qur'aanka baray abaa hurayra alxamdu lilaah allah mahad iska alladii allihii marna ku manaystay calaa abi hurayra bisuxbati muxammadin sala allahu calayhi wasalam suxbada iyo la saaxiibitaanka nebi moxamed wa kamaa awlaca suu u jeclaaday abuu hurayra birasuuli illaahi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faqad awlaca wuxuu saasoo kale u jeclaaday abaa hurayra bilcilmi cilmiga wa jacalahu wuxuu ka yeelay daydanahu da'bigiisa daydankiisa da'bigiisii caadadiisa cilmiguu ka dhigay iyo wagaayata maa yatamanaah waxa uu tamaninayo inuu gaaro haayadeeda ee meesha ugu dambaysa cilmiguu ka dhigay xadaa zayd ibnu haabit baa ka hadlay oo ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti ana aniga oo ah zayd ibni haabit iyo wa abuu hurayra iyo wa saaxibun lii saaxiib ani aan lahaa saddexdeena fi lmasjidi masaajidka aan fadhino nadcu allaha tacaala alla aan baryayno wanadkuruhu alla aan xusayno iطalaca calayna waxaa nagu soo baxay rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam saddexdeena meelgeesaan fadhinaa masaajidka allaan baryaynaan xusaynaa nebigaaba soo galay wa aqbala naxwanaa dhankeena uu soo aadayna masaajid markuu saa usoo galay meesha annaga aan fadhinay ayuu soo aaday xataa jalasa baynanaa ilaa dhexdeena uu soo fadhiistay maxay samaynayaan marka fasakadnaa waa aamusnay bay dheheen digrigii baryihii wixii aan wadnay nebi moxamed baa yimide shib baan dhahnay faqaala wuxuu dhahay cuuduu ku ilaa maa kuntum fii waxaad ahaydeen wata buu yidhi rasuulka sal اla alيه wasalam fadacawtu waan tuugay allaha alla ana anii wa saaxibii saaxiibkayba qabla abi hurayra abuu hurayra ka hor wa jacala wuxuu guda galay alrasuulu rasuulkana yu'minu inuu noo aamiininaayo calىa ducaa'inaa baryaheen aamiin allah idinka aqbalo yuu rasuulku lahaa sal اla alيه wasalam calىa ducaa'ina uma dacaa abuu hurayra haddana ilaahay baryey faqaala wuxuu dhahay allaahumma ilaahayo inii aniguna as'aluka waxaan ku su'aalanayaa maa sa'alaka waxay ku weydiisteen waxay ku weydiisteen saaxibaaya labadeedii saaxiib labadaa saaxiib waxay ku su'aasheen oo kalean ku weydiistay waas'aluka cilman tanna way ii dheer tahay cilmi baan ku su'aalanaa laa yunsaa aan la hilmaamaynin cilmi aan ilowsha lahayn faqaala calayhi الsalaaةu wasalaam aamiin aamiin buu dhahay nebiga faqulnaa waxaanu nidhi mar labaad annagana wanaxnu nas'alu اllaha anna allaga waxaan alla weydiisanaynaa cilman laa yunsaa gadaal bay ka soo xasiisteen cilmi aan la hilmaamayn faqaala rasuulku aamiin ma dhihine sabaqakum biha waxaa idinkaga hormaray buu yidhi algulaam addowsiyu wiilkii reer dowsi ahaa waa laydinkaga hormaray wakamaa axaba abuu hurayra suu abaa hurayra u jeclaaday alcilma linafsihi faqad axabahu ligayrihi gayrkiisna uula jeclaa suu asaga u jeclaa dadka inay bartaanay qaataanna aad buu u jeclaa wa min daalika arrintaa waxay tahay annahu abaa hurayra marra wuxuu soo maray daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah bisuuqi almadiina magaalada madiina suuqeeda fahaalahu waxaa murug geliyey oo cabsi geliyey uu ka cabsaday inshiqaalu nnaasi dadka ku mashquulkooda bidunyaa adduunkay ku mashquulsan yihiin suuqa marba hal qofoo subxaana allah dhaha inaad aragti waa yar keen bixi dayn isii ii sarif kan iyo waxay maahe wax kale ma jiro dadka say suuqa ugu waxaysan yihiin inshigaalu nnaasi bidunyaa iyo wastiqraaquhum say ugu maashoodsan yihiin sidii dad biyo dhex galay oo kale fi lbayci waashiraac iibsiga iyo soo iibsashada wاlaqdi wاlcaطaa bixinta iyo qaadashada fawaqafa calayh buu dul istaagay wa qaala wuxuu yidhi ma acjazakum ya ahla اlmadiina yaa idinka doqonnimo badan bu reer madiina war doqonyaal baa tihiin maxaa idinka caajisnimo badan dad caajisyaal ahoo doqomin baa tihiin faqaaluu waxay dhaheen wamaa ra'ayta min cajzina yaa abaa horayra maxaad ku aragtay yaa ku tusa doqonnimadeenii cajzigeenna faqaala wuxuu dhahay miiraahu rasuulillaahi nebiga dhaxalkiisii sal allau calayh wasalam ayaa yuqsamu la qaybinayaa wa antum haahunaa idinka intaa taagantiin miya cajzigiina dhaxalkii nebiga ka tegaa xagga lagu qaybinayaa idinkana meeshanaad joogtaanoo dhar iyo bataati iyo waxaad gelaysaan beriis alaa tadhabuuna miyaad aadaynin oo ta'khuduuna ada ka soo qaadana nasiibaku nasiibkiina war intaad tagtaan baxda qaybtiina soo qaata faqaaluu waxay dhaheen wa ayna huwa yaa abaa hurayra abaa hurayra waa halkee intee lagu qaybinooya qaala fi lmasjidi masaajidka fakharajuu way soo baxeen siraacan ayagoo soo degdegaaya markaa waqafa abuu hurayra lahum wuu istaaga isagana meel buu ugu gabaday xataa rajacuu ilaa ay soo laabteen falamaa ra'awhu markay arkeen qaaluu waxay dhaheen yaa abaa horayra laqad ataynaa waan tagnay almasjida fadakhalnaa waan galnay fiihi masaajidkii falam nara shay-an yuqsam wax la qaybinaa maba arkin de wax la qaybinooyo maba arkin bay dhaheen faqaala muxuu ku yidhi awamaa ra'aytum fi lmasjidi axadan masaajidka qofna maba ku arkin miya hal qof xataa ma joogin qaaluu balaa haa ra'aynaa waxaanu aragnay qooman yusalluun dad halkaa ku tukanaya wa qowman yaqra'uuna alqur'aan kuwa qur'aan akrinaaya wa qowman yatadaakaruuna kuwa isxusuusinaya fi alxalaali waalxaraam oo iswacdinaaya faqaala wayxakum halaag baa idinku dhacay buu yidhi dalika miiraahu muxamedin sala allahu calayh wasalam wax kalaa nebiga laga dhaxlaa dhaxal kale aad aadeen waa maxay marka meesha waxaad ka fahmaysaa qofka xoolo qabeen kasta uu yahay lacagta waxbaa ku siyaadahay ma diido suuqay joogaane waa ganacsatee way dhihi waayeen haddii wax la qaybinaya anag intaa baa nagu filan saadan baaldhaa ninka adduunka ugu tijaarsan boqol shin hadduu jidka ka helo waa qaataa waa nafcigeedu yaqaanaa intaasaa bangi ugu jirta intaasuu haystaa inuu ka tallaabsada ma samaynayo maxa boqol ah labaatan shin toban taana hadduu ila laga yaaba inuu qaado xaaladda marka xoolaha wa inahu laxibu اlkhayri la shadiid way ku adagyihin buu dhaa ilah subxaana watacaala wayxakum buu yidhi hoog idinku dhacyayey daalika kaa miraahu muxamedin wayxakum liibaantiinii waad kartaa daalika miraahu muxamed sala allahu calayh wasalam waqad caana wuu la sakaraaday wuu la rafaaday abu hurayra bisababi insiraafihi u go'itaanka lilcilmi cilmiga uu u go'ay iyo wanqiطaacihi u go'itaankiisii limajaalisi rasuulillaah nebiga mejliskiisa uu u go'ay maa lam yucaanihi saysan ugu rafaadin axadun axad oo min aljuuci xagga baahidii wa khushuunati alcaysh nolosha adag marka ah cilmi baan barnaa markaad dhahdo waa inaad dhibaatootaa waa inaad baahataa waa jiif fiican aadan helin xertu saasay ahaan jireen laakiin xebta maanta joogto iska fiican yihiino waxooduna waa iska diyaar sariir fiic fiicanna bay ku jiifaan nalna waxbay ku akhristaan marka wanaag fara badan baa jira maanta saa darteed baa markii hore waxbarashadu ay fiicnayd ku dhaqankuna fiicnaa maca daalika maanta oo shay kasta iyo wax walba diyaar loola yahay qofka yaa laga la'ya waxbaro dadkii way safri jireen waa la xihaysan jiray qof uu yaqaano ma laha magaalou tegayaa masaajidkaasuu seexana shamiitadeeda ama dhulkiisa waxaa dhici karta maantoo dhan inuusan waxba cunin maanta oo dhan inuusan markaa waxba cunin ayaa macquul ah oo suuragal ah sidii ninkii xihayste la sheegaayo kale suu dhowr maalmood baahday yaa maalin casuumad laga wacay shiiqin casharkuu bilaabay kitaabku isku laabay markaasu yidhi alwaliimatu naadira waliimad marmar baa la helaa walculamaau kaiir meel kalead ka helaysaa cadde sidii aad marka khushuunada iyo baahida iyo dhibaatada cilmigaa lagu bartaa walaalayaal mar kasta marka juhdi la geliyo loo rafaado loo tacbo hordo looga tago markaasaa dhadhankeeda la helaa can nafsihi naftiisuu ka wariyey waa abu hurayra qaala wuxuu yidhi inahu kaana haniya inahu abaa hurayra inahu shaniya kaana wuxuu ahaa yashtaddu bii mid igu darnaada aljuucu baahida baahi xoog badan bay qaban jirtay xataa intii inii kuntu aan ahaado as'alu rajul nin su'aal min weydiiya raggan su'aal weydiinaayay oo min asxaabi rasuuli illaah muxuu su'aalayaa can ilaaya min alqur'aan aayad qur'aanka ka mid ah wa ana aclamuhaa ana wa aqaanaa buu dhahay aayadda markaan su'aalaayo ma aynaan aayadda garanay kay yasxabanii suu ii wada macahu micigiisa ilaa beyti fayadcumanii inuu cunto isoo siiyo ujeeddadeedu tahay wax kale kamara warniyo aan qofka baahan ilahay muxuu ka yidhi subxana watacala aayadda ii sheeg badan waa loo jawaabay yudcimuuna acaam baa la yidhi oo iska dhaqaaqa qofkii ma fahmaaya marka in la gartuu raba abaa hurayra si toos inuu u dhaho dadkii wax isiiyana ma samaynaya laa yas'aluuna annaasa ilxaafan sida ilaahay ku ammaanay subxaana wa tacaala marka saasaa ahaa buu yidhi kay yasxabun kay yasxabanii inuu ikaxeeyo uu ila saaxibo aan la saaxiboon raaca macahu ilaa beytihi fayadcumanii waqad ishtadda biy aljuuc baahi baa igu darnaatay daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa xataa shadadtu ilaa aan ku xirtay oon ku adkeeyey calaa batni calooshayda xajaran dhagax dhagaxa intaan caloosha geliyey yaan ku xidhay faqacadtu waxaan fadhiistay fii ariiqi saxaaba jidka waddaday dadku soo maraan salaadda markii laga baxay waa cararay jidkay dadku mareen buu fadhiistay famara bi abubakr baa isoo maray fasa'altu waxaan weydiiyey can aayatin aayad fii kitaabi illaah wamaa sa'altu uma aana weydiinin ila liyadcuunii inuu ii yeero maahane famaa dacanii ima wixin waa ii jawaabay aayaddu akri wayga tegey uma mara bi cumar baa isoo maray ibn khaaab fasa'altu can aaya falam yadcunii aydan asna ima wicin uma xataa mara bi rasuulu اllah ilaa nebiga isoo maray sala اllahu calayh wasalam facarafa wuxuu fahmay maa bii waxa igu sugan oo min aljuuc baahi ah faqaala abuu hurayra ma abuu hurayra faqultu labayka haa nacam yaa rasuula allah watabactu waan raacay buu yidhi soo bax buu idhahay nakeen alxiq fadakaltu macahu waan la galay albayta guriga nebigaa fahmay sal lay slam fawajada wuxuu helay rasuulka qadaxan garaas ama weel fiihi lebanon caano uu ku jiro koob galaasoo caano ah yaa miiska saarnaa faqaala liahlihi xasaa ma ogeen nebi wakti la keenay ehelkiisu wuxuu ku yidhi min ayna lakum haadaa xaggee buu idinkaga sugnaaday midkaan yaa idin keenay qaaluu waxay dhaheen ursila bihi ama arsala bihi waxaa soo diro kuu soo diray fulaan hebel baa ilayka xaggaaga u soo diray faqaala yaa abaa hurayra hee inطaliq bax ilaa ahli sufa ahli sufa iigu soo wac buu yidhi fadcuhum ahlu sufa aad fadcuhum iigu soo yeer asxaabu sufa masaakiintan soo tilmaanayo qolkii iska deganaa fasaaanii way i xumaysay buu yidhi ima farxad gelinin irsaaluhu u diritaankiisa iyaaya ani uu ii diray lidacwatin weeritaankooda waqultu fii nafsii nafsadeeda waxaan ka idhi kor uma dhihin hoos waxaan ka idhi maa yafcalu muxuu fali karaa haada laban caanahan maca ahli sufa ahli sufa nimankaas haddaa soo waco maxaa iga soo gaaraya macnaha taas marka ola jeeda maa yafcalu hada lawn maca ahli sufa ahli sufa maxaa ka gaaraya waxaa ii fiicneed inuu isiiyo sidii rawaad kale ku dartay sharbad aan ataqawa bi aan ku xoogaysto haddana waxaa iiga sii daran hadday yimaadaan sida meel kale ku tilmaama aba hurayra anuu qayqaybiyo dhaha haddana haddaan qayqaybiyo maxaa iga soo gaaraya qaybiyo wuu qalaa soo maaha min ahli sufa wa kuntu waxaan ahaa arju mid rajeey an anaala minhu inaan gaaro caanaha sharbatan cabitaan ataqawaa biyo aan ku xoogaysto uma adhabu ilayhim waa amarka nebiga lama diidi karo adhabu ilayhim waan aaday faataytu waan waan u keenay oo waan ula imid ahlu sufa e, faataytu waan u tegay dheh ahlu sufa wadacawtum waan u soo yeedhay faaqbaluu way soo qaabileen falammaa jalasuu markay fadhiisteen cinda rasuuliillaah rasuulka agtiisa qaala wuxuu ii dhahay khud yaa abaa hurayra faactii waatuu ka cabsanaaya qaada siisii baa la yidhi buu yidhi khud qaad yaa abaa hurayra faacطihim fajacaltu waxaan guda galay acطinaa siya arajul fayashrab uu cabo xataa yarwa ilaa uu dhergo xataa intii yarwa uu dhergo ilaa an sharibuu jamiican ilaa dhammaan ay cabeen fanaawaltu اlqadxa weelkii waxaan geeyey oo aan ku riday lirasuuli اllaahi rasuulkaan u geeyey farafaca ra'sahu madaxiisuu kor iigu soo qaaday ilaya xaggayga mubtasiman asoo dhoola caddaynaya waay hadalkii waa loo waxyooday canii weli waa sidiisii wa qaala wuxuu yidhi baqiitu ana wa anta ani adaa dhiman ma abu hurayro qaala sadaqta ya rasuul allah runtaaba ani adigaa dhiman qaala fashri cab fasharibtu waan cabid uma qaala shrib cab fasharibtu waan cabid waa soo celiyey famaa zaala kama uusan sunin yaquul rasuulku inuu dhahayo ishrib cab oo faashraw aan cabhayo xataa qultu ilaan idhi waladii bacaaka bilxaqi macbuudkii xaqnimo kugu soo bixi ku dhaartaye laa ajidu uma hayo lahu canahaa masaaqan meel qaada waa dharga rasuulka ilaahayo cab cab isuu ii dhahay markii dambe waxaa meel qaada ma laha caani waa sidiisii weli faأkhada اlinaa weelkii buu rasuulku qaaday wa shariba min min alfadli wixii haray ayuu cabay lam yamdi kama soo wareegan zamanu طawiil waqti dheer calى dalika xataa faadat ilaa ay soo shubantay alkhayraatu khayraadkii lacagtii calى اmuslimiin wadadafaqad way soo burqatay calayhim korkooda hanaa'imu اlfatxi guushii hanaaimteeda fasaara liabi hurayra wuxuu helay uu noqday maalan mid maalun maal wamanzilun guri wamataacun alaab wazawjun xaas wawaladun iyo ilmo wuxuu ilahi isugu daray subxaana watacaala hayra laakiin ana dalika kullah intaasoo dhan lam yugayir ma doorinin min nafsihi اlkariima naftiisii fiicneed shay-an waxba faqiir wax helay ma noqonin saa darteed baa qof markuu aad faqiirnimada uga badato waxna helo inay ka dhammaanaya buu u maleeyaa dadku isweynaysiinayaa ma dhex imaanaayo xaafadda xataa waa ka guurayaa meel annaga naga dheeroo aan tegi karin yuu u guurayaa intaa marka mee qofku waa inaysan bedelin walam yunsihi ma halmaansiinin ayaamahu alkhaaliya maalmihii tegey maalmihiisii tegey maalmaha baahida lama iloobo dadka baahida kugula jirayna lama hilmaamo fa kaiiran maa yaquul wax badan wuxuu a mid yidhaahdaa nasha'tu waan barbaaray yatiiman anoo agoon ah wahaajartu waan hijrooday miskiina anoo waxba haysanin wa kuntu waxaan ahaa ajiiran shaqaale libusrata binti khaswaan gabadha la dhaho yaan u shaqaynahayey muxuu ugu shaqaynayey waa biacaami badni caloohiis u shaqaysta meeshay ka dhahaa waaya dadka alaabtaa buu dhaqdhaqayaa waxaasuu samaynayaa cashaa la siinaya ma jiro waa biطacaami badniye caloosheeda cuntadeeda oo xirtaa idii tilmaamay hadda fakuntu waxaan ahaa aqdimu mid u qidmeeya alqowma qoomka idaa nazlu markay degaan waxaan ahaa markay degaan waaxduu lahum waxaan u kaxayn jiray idaa rakibuu markay rartaan markay safarka aadayaanna halaha iyo geela waan u kaxayn jiray fazawajaniiha allaahu ilaah baaba ii guuriyey gabadhiisaa loogu shaqaynayaaba xaas u noqotay alxamdu lilah ilaah baa maanta iska leh alladii allahi jacala diina diinka ka dhigay qiyaaman mid qiyaam ah qiyaaman nidaaman wacmaadan ka dhigay mid toosan wasabara abaa hurayra sabarkii abaa hurayre uu sabrayna imaaman imaam uu ka dhigay waali buu noqon doonaa madax baa meel looga dhigi doonaa abaa hurayra waqad waliya abu hurayra almadiina magaalada madiina u telin jiray min qibali mucaawiya mucaawiya dhankiisa ibn abaa sufyaan akara min mara hal mar wax ka badan falam tubdil alwilaaya ma bedelin wilaayadii min samaaxati طabcihi dabeecaddiisii fiicneed wa khifati طilihi shayئan iyo wanaagiisii khifata dilihi waxaa loola jeedaa waa kinaayo waa hadal iyo ruux macaantiisa macnaha sidii marka hore uu u fiicnaa waxba kama bedelin faqad mara waxaa soo maray biaxadin faqad mara wuu soo maray biaxadin faqad mara biaxadi طurqi اlmadiina wahwa waali asagoo waali ah calayha madiina wa kaana yaxmilu wuxuu xambaarsanaa alxaطba xaabo calىa dahri dhabarkiisa yuu u wataa liahli beyti ahlu beytkiisa famara waxaa soo maray bihaclabata bin maalik wa qaala lahu wuxuu ku yidhi awsic iariiq war waddada u banay lilamiiri amiirka yabna maalik ibni maaligow faqaal la wuxuu yidhi arxamuka allah war ilaaha kuu naxariisto amaa yakfiika haada kan miyaysan ku filnayn almajaalu kullu majaalkan oo dhan kuma filna miya faqaala lahu awsic اariiq lilamiir war amiirka u banay iyo walxusmati alatii calaa dahrihi xusmada markaa dhabarkiisa saaran ayagoo saas walaayo u haystaa iyo haddana khidmadooda ayagoo markaa qabsan jireen waqad jamaca wuxuu isku darsaday abaa hurayra wuxuu isku darsaday abaa hurayra wuxuu ku darsaday ilaa wafrati cilmihi cilmigiisa ballaarnaantiisa wa samaaxati nafsihi nafsadiisa samaaxadeediiyo wanaageeda adtuqaa alla ka cabsi walwarac xalaal miradnimo fa kaana yasuumu nahaar maalintii wuu soomi jiray wa yaquum wuxuu istaagahayay uluثu leyl habeenka saddex meeloo dhig marka saddex qayb ka mid ah uma markuu istaago yuuqid wuxuu kicinhayey zawjatow naagtiisa fataquum waxay istaagaysaa ulaahu aani qaybta labaad ee dhexe uma tuuqid waxay kicin jirtay haadihi ayadana uma tuuqidu haadihi ibnataha gabadheeda gabadhii ay dhashay fataquumu ulaahu اlaakhir qaybta dambe ayadan istaagi jirtay fakaanat alcibaadatu cibaadadu laa yanqadicu mid ka go-in bay ahayd fii beytihi gurigiisa tawaala leyl habeenkii oo dhanba saddex hoorasaa tukanaya dhexe waxaa tukanaysa xaaskii qaybta dambe gabadhaa tukanaysa guriga habeenkao dhan salaad baa ka socota faqad kaana liabi hurayra wuxuu lahaa jaariyatan jaariyad sinjiya sinjiyad ah waa bilaad sinji waasaan taqaanaa waa qoom oo min asuudaan ka mid ah ayuu jaariyad u ahayd fa asaa'ad ileh way xumaysay amad ahlahu ehelkiisiina way murug gelisay farafaca sawda korbaashkiibuu calayhaa korkeeda uga kor qaaday liyadribahaa biisu ugu garaaco uma tawaqaf waa istaagay wa qaala wuxuu dhahay lowla alqisaas caarsasho haddaysan jiri lahayn laisqisaasa yowma alqiyaama la awjactuka waan ku xanuunjin lahaa kamaa aadaytanaa saad noo dhibtay walaakiinse saubiicuka waxaan kaa gadanayaa oon ku biicinayaa niman qof yuwafiinii ii oofinayo isiinaya amanaki lacagtaada wa ana anigoo axwaj u baahi badan ma akuunu ilay intaan xaggeeda maalin aan aad u baahi qabo qof lacagtaada isiinayaan kaa gadanayaa idhabii baxfa anti xur xor baa tahay lilaahi caza wajala ilah buu ka qaadaa abaalkiisa wa kaanat ibnatuhu gabadhiisi waa abaa hurayre taquulu lahu waxay dhihi jirtay yaa abati aabo ina albanaati gabdhaha facay ah yucayiruunanii way caayayaan mar walba fayaqulna waxay ileeyihiin lima laa maxeebaa lima maxeebaa laa yuxalliyaki uu kuugu qurxin waayey abuuki aabbaha bidahabi dahab dahab iyo wax kugu jira male maxaa dhacay dahab la'aanta fayaquul markaasaa wuxuu yidhi yaa bunayati gabadhaydiyey quulii lahunna u dheh inna abii aabbahay yakhshaa calaya wuxuu iiga cabsanayaa xara lahabi holaca jahannamo kuleelkeeda wuxuu iigu gedi waaye dahab waxay tahay naarta jahannamu ii diidan yahay walam yakun maysan ahayn imtinaacu abi hurayra abaa hurayra ka mancitaankii can taxliyatin inuu u dahabeeyo ee uu siiyo ibnatii gabadhiisa inuu dahab u gado sana bakiilnimo bilmaali ama danaa mid ka bakiilahaya bilmaali aw xirsan calayhi ama inuu maalka ku dadaalayo id wakti kaana uu ahaa jawaadan nin gacan furan sakiyan sakilyadi gacantiisana ay saki tahay fii sabiili اllaahi waqad bacaa waxaa u soo diray faqad bacaa ilayhi abaa hurayra waxaa u soo diray marwaan bin cabdilmelik ayaa maalin wuxuu u soo diray miatu diinaari dahaban labaatan diinaar oo dahab ah falamaa kaana alhaddu subxii markii la gaarayna ursila ilayhi wuxuu u soo diray adeeg kale yaquul asagoo dhahaya inna khaadimii khaadimkaygii aan kugu soo dhiibay lacagta halida wuu qaldamay biacطaa'ika sismadaada addanaaniina danaanita uu ku siiyey waa laguu qaldamay wa ana anigu lam aridka kulama doonin bihaa ayada adiga laguma rabin wa innamaa aradtu waxaan la doonay kayruka qofaan adi ahayn fasuqia fii yadi abi hurayra gacantiisaa lagu riday waa qoomameeyey wa qaala wuxuu dhahay akhrajtuhaa waa babixiyeyba aniga fii sabiillah baan ku bixiyey xalay markaad iisoo dirtayba qoraxdiiguma soo bixinba walam yabid cindii maba baryinba lacag minhaa xaggeeda diinaara hal diinaar xataa igama baryin ee faidaa kharaja caطaa'ii sismadeeda hadday iisoo baxdo baytulmaalka waxaan ku lahaa fakudha minhu ka qaada ka goosa meesha وإنamا فacلa ذaلiكa arintaa wuxuu u sameeyey marوan ليkhtabira inuu امتixaamo keliya فaلamaa markii تaxarىa uu u qasdii u ogaaday aلأمru amarkana wajada wuxuu helay صaحيiحan inay runtii tahay وaqad dalla wuxuu ahaaday abaa hurayra mamtada bihi الxayaaة intii uu noolaa barا بأmihi hooyadii mid baari u ah fakaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo araada uu doonayo alkhuruuja inuu ka baxo min albeyti guriga waqafa calaa baabi xujratiha qolka ay ku jirto albaabkeedu istaagahayey wa qaala wuxuu odhanaya assalaamu calayki hooyo nabadgelyo korkaaga ha aata yaa ummataah hooyooy waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fataquul ayadan waxay odhanaysa wacalayka asalaam korkaaga nabadgelyo ha ahaata yaa bunaya wiilkaygiiyow waraxmat ullaahi iyo wabarakaatuhu korkaaga ha ahaato fayaquul wuxuu odhanahayey raximaki allaahu ilaahay ha kuu naxaariista kamaa rabbaytanii saad ii soo barbaarisay saqiiran anigoo yar fataquul waxay dhehaysaa ayduna waraximaka allah adna allah kuu naxariisto kamaa barartanii saad baari iigu noqotay kabiiran adiga oo weyn uma intaa ka bacdi idaa caada ilaa beytihi markuu gurigiisa ku soo noqonaayana markaaba markuu baxayo facala mila daalika saasoo kale u samayn jiray waqad kaana abu hurayra abaa hurayra wuxuu ahaa yaxrisu mid dadaala ashadd alxirsi dadaal midka ugu daran calaa dacwati الnaas inuu dadka ugu yeero ilaa biri aabaa'ihim waalidiintooda inay u baari noqdaan iyo wasilati arxaamihim raximadooda inay xiriiriyaan falaqad ra'aa wuxuu arkay abu hurayra daata yowmin maalin maalmaha u saaxiib ah rajulayni laba nin axaduhumaa midkood asannu uu ka da'weynaa min alaakhari ka kale yamshiyaani macan wada socdaa faqaala liasqarihimaa kii yaraabaa wuxuu ku yidhi man yakuunu haada rajul mink ninkaa muxuu ku yahay man yakuunu maa yakuunu dheh muxuu ahaadaya oo muxuu yahay haada arajul ninkani minka xaggaaga qaala abi aabbahay waayo buu dhahay faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa tusamiihi ha ku magacaabin bismihi magaciisa aabba macaan inaad dhahda ma ahee cali faaraxa dhihin magaciisaa kugu cin ta labaad walaa tamshi ha socon amaama hortiisa aabbaha markaad isla socotaan gadaal ka mar walaa tajlis qablahu hortiisana ha fadhiisanin walamaa marida markuu jiraday macnaa hortiisa ha fadhiisanin asagoo taagan ha fadhiisanin marka meel aad isla socotaad meel tagtaan taagnow ilaa fadhi uu meel ka helo kadib fadhiiso walamaa marida abu hurayra markuu jiray marad almowti geeridii xanuunkii geerida bakaa waa ooyey abu hurayra faqiila lahu waxaa loo yidhi maa yabkiika yaa abaa hurayra abaa hurayra maxaa kaa oysiinaya faqaala wuxuu dhahay amaa inii anigu laabkii u oyn maayo calaa dunyaakum haadihi adduunkiinan kan ah u oyn maayo walaakinanii laakiinse abkii waxaanu oynayaa libucdi safari safarkan u socona fogaanta uu leeyahay iyo waqilati zaad sahayda yaraanteeda sahaydan wadana way yar tahay safarkaan u soconana wuu dheeryahay taasaan la oynayaa laqad waqaftu waxaan istaagsanahay hadda waan istaagay fii nihaayati ariiq waddada meesha ugu dambaysay waa sakaraadka yafdii yufdii waddadaasoo bi i geynaysa ila aljanna aw aw innaar waddadaasaad ugu socoto ama jannay ku gey ama naar walaa adri mana ogi fii ayihima aquun labadaa keen ahaan doonaa labadaa kaa noqon doono ma ogi waqad caadahu waxaa soo booqday marwaan bin alxakam faqaala wuxuu ku yidhi shafaaka allah shafaaka allah allah ku caafiya yaa abaa hurayra faqaala wuxuu dhahay allaahuma waa abuu hurayre ilaahayow inii anigu uxibu waxaan jeclahay liqaa'aka la kulankaagee fa axibba ilaahu jeclow liqaa'ii la kulankayga man axabba liqaa'a allah axab allah liqaa'ah qofka inuu ilaahay la kulmo jeclaadaa ilaahayna inuu la kulmou jeclaadaa subxaana wa tacaala qofkii naca inuu ilaahay la kulmana ilahay la kulankiisuu naca subxaana wa tacaala marka ilaahw la kulankaagaan jeclahaye la kulankayga jeclow wacajil lii fiihi iina soo dedeji inaan kula kulmo famaa kaada ma sigin yuqaadiru inuu ka baxo marwaan daarahu daartii abaa hurayra xataa faaraqa alxayaat ina looshii ay faarfuu u dhintay raxima allah ilaahay ha u naxariista abaa hurayra raxmatan waasicatan raxmad waasica allah siiyo faqad xafida wuxuu u xafiday lilmuslimiina muslimiinta maa yaziidu wax ka badan calaa alfin kun iyo sita miatin lix boqol iyo wa tiscatin sagaal oo min axaadiidi rasuuli calaa alfin wa sita mia iyo wa tisca waa kun lix boq waa kun lix boqol iyo wa tisca oo min axaadiidi rasuuli illah wajazaahu ilaahay ha ka jaasiyo allah ka abaalmaryo abaa hurayra can اlislaami islaamka xaggooda wاlmuslimiina iyo muslimiintaba khayran khayr ilaahay ha oga jaasiyo abaa hurayra qisadiisii qiimaha badnaydna meeshaasaan oga baxaynaa waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo salama bin qays alashjaciyu caawasa meesha inoo joogto bilahi tawfiiq اllahu subxaana